alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii shanaad oo ka mida kitaabkii islaaxu lmujtamac oo iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albayxaani raximah llahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey xadiidka siddeed iyo tobnaad waa abu hurayre ayaynu dhammaynay aakhirka xadiidka waxaa ku qoraa watajiduuna shara nnaasi dalwajhayn qofka laba wajiilaha ah inuu yahay dadka qofka ugu sharka badan oo ugu liita oo qolyano weji ula tegaya kuwa kuwa ka soo horjeedana laga yaabo weji inuu kale ula tago wuxuu nebigeennu sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalama qofka noocaasa oo laba wajiilaha ah oo aan macnaha weyn ku fadhin sida ka muuqata qofkaas waa qof munaafiq camal ah qolyahan uula tegaya ah waxbaa laga yaabaa inuu u sheego kuwaasna uu wax ka sheegayo inuu kuwaan ka mid yahay uu iska dhigo markuu ayagii ka tagana kuwa kalena intaasoo kale qaabkaasoo kale uula dhaqmo dhaqankaasina dhaqan fiican iyo dhaqan suuban midna ma aha wuxuu marka nebigeennu sheegay qofkii adduunkan marka la joogo laba wajiilaha ah oo aan go-aanka lahayn oo aan diinta iyo mabda'a lahayn labowjiilaha ah maalinka qiyaame wuxuu yeelanayaa laba carab oo naar ah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa laba carab oo dheerdheer oo naara ah afkiisa ka soo bixinayuu ka keenayay waa abaal looga dhigaya abaal dhaqankii xumaa ee qaabka daraayo uu samaynayay sida awgeed baa xadiidka camaar ibnu yaasir oo tirmidi uu wariyey man kaana lahu wajhaani fi dunyaa adduunyadan dhexdeeda qofkii laba wajilaha ahaayo laba weji lahaa kaana lahu yowma alqiyaamati lisaanaani min naar maalinka qiyaama wuxuu yeelanayaa laba carab oo naar ah oo asaga mushkiliya cadaab ku ah alxadiidu taasi cashar xadiidka sagaal iyo tobnaad can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama inna allaaha alle la yumlii wuu u kaadinayaa waa u seeta dheeraynayaa lidaalimi qofka daalimka ah xataa idaa goortii akhada alla uu qabto hu daalimka lam yuflit ilaahii ma sii daynayo hu daalimkaas uma qara'a nebigu wuxuu akhriyey wakadaalika sidaa ayay ahaatay akh ayuu ahaaday akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisu idaa goortii akhada uu qabtaa alquraa magaalooyin dedeggan wal hiya qurahaas iyo magaalooyinkaasi daalimatun mid gardarsatay ay tahay inna akhdahu ilaahay qabashadiisu aliimun mid xoog badan weeye shadiidun ee aad mid xanuun badan weeye shadiidun ee aada u daran xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofka daalimka ah mausan kala qaadin inuu yahay daalim naftiisa dulmiyey iyo inuu yahay mid ilaahay dulmi ka galay oo xuquuqdiisii khaaska ahayd cid kale ugu daray iyo inuu yahay mid dadka dulmi ka galay xadiidku muusan kala qaadin wuxuu sheegay xadiidkani qofka daalimkaa ah in loo seeta dheeraynayo sida awgeed haddaad dulmi samaysid caafimaad iyo barwaaqo iyo waxna aad haysatid ha moodin dulmigaani wax saxa inuu yahaye waxaad ogaataa seeta dheerayn laguu seeta dheereeyey inay tahay qabashadaaduna ay dhowdahay sidaasuuna ilaahay u galaa qolyo kasta oo daalimiina markuu qabta ma sii daayo dulmigu marka caaqibadiisu waa wax liidata inuu qofka muslimkaha ah iska ilaaliyo oo iska dhowro oo ka fogaado ayaa la rabaa waxaa jira culummadu arrin ay ka hadleen oy leeyihiin dawaawiinta dadka acmaashooda lagu qoro baa saddex u qaybsanta saddexdaasi waxaa weeye diiwaanaan ilaahayba dhaafinba baabka dhaafidaba kuma jiro waa diiwaanka ah qofku inuu shirki iyo gaalnimo ku dhinto oo la godgalo qur-aanka kariimka ah alla ku sheegay laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa qofkii shirki la dhinta oo la godgala ilaahay dembi kama dhaafo jannaduna waa ka xaaraam naartaana hoygiisaa weligiin uu ku jiraya diiwaanka labaad waxaa weeye waa diiwaan ilaahay uu iska daynayo faraha uu ka qaadayo waa maxay waa dulmiga addoommada dhexdoodu ay isdulmiyaan istixlaalna uusan jirin aad tiri walaalow iga cafi xuquuqdii aad ka qaadayna aadan u celin maadaamuu xaqaasuu xaq bani aadam yahay adiga asagaa la isu kiindaynaya meeshiga kuleetiga iyo fooda isagoo kugu dheggan buu ilaahay qiyaamada kula hor imaanayaa maxkamad caadiladaadna hortaagan taagan taha maalinkaa xaq bani aadam marka lagaa dhaafi maayo diiwaanka saddexaad waxaa weeye waa dulmi aad gashood ilaahay ka gashay shirkina aan gaarsiisnayn adiga ilaahay wax idiin dhexeeya ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wayacfuu can kahiir in badan buu cafiya xataa adoon ka toobadkeenin baa marar badan waxaa dhacaysa ilaahay inuu kaa dhaafo haddaad uga toobadkeentidna ilaahay wuu kaa dhaafayaa sidaa awgeed iska ilaali inaad ilaahay dulmi ka geshid iska ilaali inaad naftaada dulmi ka geshid oo xadgudub usoo jeedid iska ilaali khalqiga iyo uunka alle inaad dulmi ka geshid ayib dulmiga qofka maxaa ka hor istaagi kara culummadu waxay sheegaan afar qodob baa qofka dulmi ka hor istaagi karta qodobka koobaadi waxaa weeye caqli ku hagoo yidhaahda waxaani waa dulmi oo ma fiicna wuu keeni karaa caqligu inuu dulmiga ka hor istaago qof caqli suuban haddaad tahay qodobka labaad waxaa weeye diinku hor istaagta inaad leedahay oo wixii dulmi ahaayoo naftu ay kuu qurxiso waxa kaa hortaagan ay noqoto diintaada islaamkooda haysatid waad tirahda maya diintu ima ogola diintuna qofka waa ka caabisaa arrinkaas waa ka hor istaagtaa qodobka saddexaad oo dulmiga qofka ka hor istaaga awood asaga ka sarraysa suldo iyo madaxtinimo inay jirto oo dad badan oo mujrimiinahoo ummadda xuquuqdooda ku xadgudbi lahaa ama layn lahaa ama dhici lahaa ama kufsi samayn lahaa ummaddaasu inay ka baqayaan ciqaab ka dambeeyooo suldaan iyo awood iyo madaxtinimo isleeyihiin waa la idin dilahaya haddaad wax dishaan haddaad wax haddaan gacantaa la idinka jarayaa haddaad sinaysataan ama waa la idin jeedlayaa ama waxa weeyaan dhagax baa laydinku dilin suldaan iyo awood ka sarraysa inuu ka baqayo qodobka afraadoo dulmi ka hor istaagi kara tabardarra adiga ku haysa waah caqli fiican ma jiro diin aad hadda waxa weya dulmiga isaga daysidna ma haysatid suldaan iyo awoodaad ka baqaysidna ma jirtide ma jirtee adaa sidaadaba waxaa u tahay qof aan dhaqdhaqaaq iyo waxba lahayn lahaynoo fulayahoo cabsanahayoo daciifahoo liita cajzi adiga kugu qumay baa dulmigaan ka hor istaaganoo qofkaa dulmi lahayd baa waxaa isleeda waa kaa xoog badan yahayba far ma dhaqaajin karti dariiqa ugu habboonay waxaa weeye waxaa dulmi kaa hor istaagaa diin ilaaha inay noqoto ha dulmin dadka diinta ilahi ha ka hor istaagto can abi muusa waxaa laga wariyey radia allaahu tacaala canhu abu muusa alashcari qaala wuxuu yidhi abuu muusa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi waaalihi wasalama ina allaaha alle la yumlii wuu u kaadiyaayo wuu u kortaa lildaalimi qofka daalimka ah xataa idaa goortii akhada alla uu qabto hu daalimka lam yuflit ilaahi ma sii daayo hu daalimkii uu qabtay culimmada qaar baa waxay leeyihiin daalimkan waa qofka gaalka ah waayo gaalka muslimka ah ee dembiilaha ahoo dunuubta ku dhacay ilaahay hadduu qabto ama wuu u dambi dhaafin ama cadaab inta soo mariyo buu jannada ku dambayn uma qara'a nebigu wuxuu akhriyey wakadaalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa halkaa culammada qayb ka mid ah waxay u daliishadaan qur-aanka marka la akhrinayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay qur-aanka marka la akhrinayo shaydaanka in la iska naaro laakiin markaad qur-aan akhrinaysid qiraa'adiisana aadan u qasdine rabtid inaad deliil u keensatid masalaad ka hadlaysay aayad qur-aan aad rabtaa deliil inaad u keensatid inaad tidhaahdid bacda acuudu billaahi min ashaydaani arajiim waxba hadyi nebiga ka sugan maahay leeyihin culamada qayb badan oo ka mid ah waayo qur-aan aad ugu talagashay inaad gonihiisa u akhrisatid maahane deliil baad u keensatay munaasabaa keentay nebiguna hadda markuu tan akhrinaya acuudu billahi min ashaytaan rajiim muusan odhan wakadaalika sidaa ayuu ahaaday akhdu rabbika rabbigaa qabashadiisa idaa goorta akhada uu qabta alquraa magaalooyin waa magaalooyin dadkeedii ay dulmi sameeyeen walxaal hiya magaalada magaalooyinkaasna daalimatun ay tahay mid gardarsatay inna akhdahu ilaahi qabashadiisu aliimun mid xanuun badan weeye shadiidun ee weliba aad u daran alxadiidu alcishruun xadiidka labaatanaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaal anas wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama unsur u gargaar akhaaka walaalkaa daaliman xaaluu yahay mid gardaran ow madluuman xaaluu yahay mid laga gardaran yahay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ansuruu waan u gargaarayaa huu walaalkay idaa kaana hadduu yahay madluuman mid laga gardaran yahay oo ciddii ka gardarnayd baan ka qaban afara'ayta bal waxaad iga warrantaa idaa hadduu idaa kaana hadduu yahay daaliman asagu midka gardarrada wadaba hadduu yahay kayfa sidee baan ansuruhu ugu hiiliya qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama taxjusuhu waad ka reebaysaa ow tamnacuhu waad u diidaysaa min adulmi dulmiga uu wado ayaad gacanta ka qaban fa inna daalika reebiddaas aad dulmiga u diiday ayaa nasruhu gargaarkiisa ah rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkan anas ibni maalik baa warinaya anas wuxuu ka mid ahaa ragguu rasuulku aadka u jeclaa sala allahu calayhi wasalama toban sano ayuu nebi moxamed u shaqaynayo u khidmaynayay yaraan asagoo yar buu nebiga wuxuu u bilaabay inuu u khidmeeyo hooyadii baana u keentay mararka qaarkood yaraan intuu ka qabo nebiga inta maalin u yimid buyir orod alaabtaa sii keen waxbuu u dirsada markaasu wallaahana kuu keeneen buyir iyo bilaah nebi maxamed buu ku leeyahy wax kasta hadday dhacaan kuu keeni maayo markaan sidaa leeyahay waxa ii qorshaysan buu yidhi inaan hawsha raadiye buyir waan dhaqaajiyey hawshii baan aaday waana ka dhaartay garo waa ilmo yar kuray meel dhexa ku ciyaaraysaan u tegayb ayagii baan la bardoodamaybi anugu ciyaalkii la ciyaarayuu gadaal iga soo galay nebigu markaasuu iqabta anas miyaana hawl kuu dirin markaasaan ku yidhi haddaan raadinayaabi haddaan raadinayaa nebi allow marka nebigu waa u duceeya maal badan iyo awlaad badan iyo dembi dhaaf iyo howlo badan oo khayra nebigu ugu duceeya sala allahu calayhi wasalam waxaa cajiiba wuxuu yidhi tobankaa sano oo nebiga u shaqaynayay wax aan ka tegay weligii nebigu maxaa uga tagta ma oranbi waxaana maxaasaa u samaysa weligii ma waran macnaha waxay ku tusinaysaa qofka kuu shaqaynaya oo kuu khidmaynaya in aad aad uga taxadartid saxaabada qaar baa waxay yidhaahdeen nebi allow hadduu qof noo shaqeeyo ou khalad galo maalinkii imise jeer baan cafina markaasuu yidhi toddobaatan jeer toddobaatan jeer maalinkii cafi hadduu khalad kaa galo innagana waxaa laga yaabaa hal mara hadduu khaldamo bes haddaan la xirin buuba nasiib leeyahay xadiidkaa nebigu wuxuu sheegay qofka walaalkaaya mar walba inuu kaa mudan yahay inaad garab istaagto u hiilisid hadduu gardaran yahayna u hiili haddii laga gardaran yahayna u hiili laakiin sida soomaalidu ay yaqaanaan oo walaalkaa gar iyo gardarraba waa loogu hiilayaa iyo xadiidku siduu ka hadlayaa waa kala labo waxaa jira xadiid jaabir ibnu cabdilaahi uu warinayo sidaan oo kaleeto ah xadiidkaasu weliba muslim buu ku yaallaa sababna wuu lahaa wiilal yar yaroo muhaajiriin iyo ansaar ah laba wiiloo yaryar ah waa miduu wuxuu sameeyey mid kaluu dabada haraati kaga dhufta waa xanaaqay marka kii haraatida lagu dhuftay tolbeelay tolbe waa laysu habarwacda marka kii muhaajiriga wuxuu yidhi tolbeelay ayaa ree muhaajiriin ah kii ansaarigahana wuxuu yidhi tolbeelay ayaa ree ansaareed ah buuq iyo qayliyasa waxan baa nebigu maqla markaasuu yur waa maxay dacwadan jaahiliga iyo habarwacashadan aan maqlayo sali nebi allow dhima jiree laba wiiloo yaryaroo annaga ah muhaajiriin iyo ansaara isharaatiday oo ayagaba habarwacday markaasaa nebigu wuxuu sheegay walaalkaa in loo hiliyo gar iyo gardarraba see loogu hilinayaa haddii laga gardaran yahay qofka ka gardaran baad ka qabanaysaayoo gacanta ka qabanaysa waa difaaca hadduu asagu gardaran yahayna asagaad qabanaysaa asagii guul iyo waxay u tahay horumar inaad dulmi iyo macaasi iyo cadaab ilaahay uu ku dhici lahaa aad ka hor istaagtay sidaa awgeed baa waxaa dembi weyn ah qof ama qaraabanimo idinka dhexaysa ama ahilnimo idinka dhexaysa inaad dulmi ugu garab ku siisid dembi aada u weyn weeye wuxuuna nebigeennu sheegay sala allahu calayhi wasalama mathalu ladii yuciinu qowmahu calaa kayri alxaqi qofka tolkiisa u kaalmaynaya uguna kaalmaynaya waxaan xaq ahayn gardarro uu og yahay inuu hebel ku khaldan yahay buu wuxuu yidhi si kastoo u khaldan yahay ninku waa nin reerkayagaa buu yidhi markaasuu qoryo u gaday markaasuu hubeeyey markaasuu looyar u qabtay markaasuu garab istaagay markaasuu dhiiri geliyey dulmi inuu ku socdana waa ogyahay qofkaa sidaa sameeya ka maali baciirin taraddaa fii bi'rin wuxuu la mid yahay neef geel ah oo ceel ku dhacay oo madax madax ugu dhacay ceelkiibuu marka dalaq yiri fa huwa yanzacu minha bidanabihi neefka geela waxaa ka soo jeeda saynta intiisi kale ceelkay ku jirtaa sayntuu marka dhadhaqaajinayaa suu uga soo baxo ceelkaas wax raja'a ah lagama qabo neefkaasu iski inuu uga soo baxa ceelkaas macnaha way u dhammaatay weeye sidaasoo kale waxaa la mid a ah qofka qabiilkiisa ama ururkiisa ama kooxdiisa dulmi iyo gardarro garab ku siiya halaagiisu waa xaqiiqo qofkaas waa u dhammaatay waa ku daaya ninkaasu ha noqon qof qofka uu latiimka yahay ama fikrad ha noqoto ama qoys ha noqoto ama deegaan ha noqotee dulmi iyo garab waxa weye dulmi garab ha ku siini hadday tahay mid doorasho hadday tahay mid diineed hadday tahay mid magacyo kala leh hadday tahay mid qabiil ogow keligaabaad ilaahay hor istaagaysaa bal wuxuu nebigeennu sheegay sala allahu calayhi wasalama man xaalat shafaacatuhu duuna xaddi min xuduud illaahi xad ilaahay xadadkiisa ka midoo la fulin lahaa qofka inta yidhaahda waa ka odayaynayaa oo hor istaaga hawsha ayadaa baajiya oo ka hortaga xadkii alle faqad daada allaaha casa wajalla qofkaasuu ilaahay buu isku dheeriyo la garabtamay xukumkii iyo diintii ilaahay buu garab orday waman khaasama fii baatilin wahuwa yaclam shay baatil ah oo aan waxba ka jirin oo aan sal iyo xaqiiqo midna lahayn qofkii ku dooda isagoo weliba og lam yazal fii sakhati illaahi xataa yanzax ilaahay caradiisa inuu ku jiro ka zuuli maayo ilaa hawshaa uu ka dhex baxo weligaa baatil ha geli qof daalimana weligaa ha garab ha siinin xadiidka aakhirkiisaa nebigu wuxuu sheegay waman qaala fii mu'minin maa laysa fiih qof mu'mina qofkii ka sheega wuxuusan qofkaasuu ahayn hebel waa saan ah wuu xantay wuu dacaayadeeyey wuu masabitay wuxuusan ahayn buu dusha u saara qofkii sidaa sameeya askanahu llaahu radqata alkhabaali xataa yakhruja mimaa qaal ilaahay qiyaamada wuxuu dejinayaa dadka ahlu naarka ah caruunka iyo malaxda iyo dhiigga ka socda meesha ay ku shumaan meeshaasaa ilaahay dejinaya ilaa uu hawshaa ka baxana cara ilaahay baa sidaa ugu soconaysa maxaa keenay waa dulmi uu galay oo walaalkii ka galay marka adugu dulmi ha geli mid dulmi ku jirana weligaa garab ha siinin aabbihii ku dhalay hadduu yahay waalidkaa hadduu yahay walaalkaa hadduu yahay saaxiibkaa fiican hadduu yahay isku qoys haddaad tihiin ilaahay kaga baq inaad qof daalimah aad garab u noqotid wuxuu xadiidkuina tusinayaa horeyna aan u soo marra iyadoo kale sheekhiyaaga casharku kuu akhriyey wax ka mid a ah haddii aad u baahatid faahfaahin dheeraada inaad ka weydiisid ardaygu inuu xaq u leeyahay masaladaas nebi moxamed wuxuu yidhi unsur akhaaka daaliman ow madluuma walaalkaa gar iyo gardarraba ugu heeli saxaabigu marka wuxuu fahmi karay inuu gardarro haddii laga gardaran yahay u hiiliyo laakiin ishkaal wuxuu ka galow garan waayey bal hadduu isagu gardaran yahay sidee hiil u noqonaysa nebigu waa u turxaan bixiyey sala allahu calayhi wasalam can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam unsur u hiiliyo u gargaar akhaaka walaalkaaga muslimka ah daaliman xaaluu yahay mid gardaran ow madluuman xaaluu yahay mid laga gardaran yahay fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi waa nin saxaabi ah magiciisa haddii la garan waayey sixada xadiidka waxba u dhimi mayso yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ansuru waan u gargaarayaa hu walaalkay idaa kaana hadduu yahay walaalkay madluuman mid laga gardaran yahay afara'ayta bal iiga waran idaa kaana hadduu yahay daaliman mid gardaran kayfa sidee baan ansuruhu ugu gargaarayaa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam taxjuzu waad ka reebaysaa hu asaga ayaad ka reebaysaa dulmiga ah, taxjuzu asagaad ka reebaysaa dhehu dulmigii ow tamnacuhu waad u diidaysaa min adulmi dulmiga fa inna daalika arrinkaas ayaa nasruhu u gargaaridiisa ah qofkii asagoo dulmi wada aad ka hor istaagtay oo aad tiri joog waad u gargaartay markaasaa laga yaabaa sugu inuu ku yidhahdo maanta waad iga eexatay waad iga hilisay maanta hebel kama filaynin dhalashaan iga dhexaysay abaal horaan kugu lahaa waxaad leedahay waa kuu hiiliyey god madowoo mugdiya adoo ku socda cadaab ilaahay adoo ku socdaan ku badbaadiyey marka waa kuu hiiliya waxba kaama hilindheh alxadiiu alxaadi walcishruun xadiidka labaatan iyo koobaad can cabdillaahi bni camar bni caas waxaa laga wariyey radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bni camar bni caas qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama almuslimu qofka muslimka ah ee dhabta ahoo islaamnimadiisu ay buuxdo man ruux weeye salima ay ka badbaadeen almuslimuuna muslimiintu min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa walmuhaajiru qofka muhaajirka ah man ruux weeye hajara ka hijrooday maa shaygii nahaa uu ka reebay allaahu alle canhu xaggiisa rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkan waxaad u jeedaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi qofka muslimkaahi waa qofkay muslimiintu ka badbaadeen carabkiisa maxaa loo ohan waaye man salima almuslimuuna min qowlihi hadalkiisa maxaa loo oran lisaanka loo yidhi waxaasaa loo leeyahay nebiyullaahi maxamed baa xadiiskan ku hadlay qof ka fasaaxo badan oo wax la sheegaya ka gudan ogna nebi maxamed ma jira sal alla alih wasalaam waxaa intaa weheliya wuxuu ku hadlayaay waa waxyi sida awgeed in la cabiro man salima almuslimuuna min lisaanihi iyo in la cabiro man salima almuslimuuna min qowlihi waxaa xeel dheer min lisaanihi see ku xeel dheerta waxay ku xeel dheertaa waxaa dhici karta adigoo aamusan inaad dadka carabka ku dhiftid see ugu carab dhibaysaa soomida arag kuwa isu iljabiyo khayaanada iyo wax sameeya carabka halkan ka soo saarsaara soomida arag waxaa dhici karta marka adoo shibtaada gurahaya inaad maanta o dhan carabka u walaaqdid hebelow fiiri saas fiiri saas same iljabis iyo carab hadda meel ka soo saarid mana aadan hadlin haddii marka la odhan lahaa almuslimu man salima almuslimuuna min qowlihi intaad dadka carabka ka dhibtaad waxaad odhan lahayd maba hadlinba si marka hadalkiina usoo golo dhaqdhaqaaqi kaleetoo xanta iyo cayda watayna usoo gasho baaliman salima almuslimuuna min lisaanihi waaya maxaa gacanta loo cabiray meelo kaloo qofku wax ka dhibi karaa ama wax ka badbaadin karaa haraatibaad qofka ganac ku goyn kartaa waad hardin kartaa suxulkaad waxa weyaan si ku odhan kartaa xabadkaad ku qaadan kartaa waxyaalo badan baad samayn kartaa gacanta maxaa loo cabiray inta bani aadamku wuxuu ku dagaalamaa ayada ah xubnaha kaleetana ayadaa siday u hogaaminaysa dagaalkaasu hadduu yimaado xadiidku wuxuu ina barayaa inaguna tarbiyaynayaa muslim wanaagsan oo dhammaystiran oo iimaankiisu u gingiman yahay haddaad rabtid inaad noqotid muslimiintu carabkaagana ha ka badbaadeen gacantaadana ha ka badbaadeen ha caayin ha xaman waxaa ka sheegin ha dulmin ibnuqayim baa wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badan waxaa hadalkiisa ka mid ah ibnuqayim uu yidhi wa min alcajab ana alinsaana yahuunu calayhi altaxafudu wاlاxtiraazu min akli اlxaraami wاlظulmi wالzinaa wالsariqati wa shurbi اlkhamri wa min annadari اlmuxarami wagayri dalik waxaad arkaysaa biyu qofay u fududahay inuu iska ilaaliyo xoolo xaaraana inuu cuno xoolahaan cun wuxuu ku leeyahay may anugu boolidaya xaaraanta ma cuno wuu iska daynaya wuxuuna ku leeyahay ilahay darti baan isaga dayn wuxuu iska daynayaa inuu dadka dhaco oo waxa weeyaan dadka dulmiyo oo dilo wuxuu iska daynayaa inuu zinaysto wuxuu ku leeyahy anugu ma zinaysto qof dhowrsoon baan waa u fududdaha inuu iska dahayo wuxuu iska daynayaa inuu dadka xado waa u fududda wuxuu ku leeyahay maya waxba xadi maayo anugu qof muslimaan ah. inuu daraagiska iyo khamrada cabitaankeeda iska daaya waa u fududdaha meel ilaahay ka xarimay inuu eegeego waa u fududdaha ayadoo ay sidaa tahay wayascubu calayhi attaxafudu min xarakati lisaanihi waxaa ku adag laakiin dadka noocaasa qaybo ka mid ah carabkiisa inuu ilaaliyo inuu dadka xanto inuu wax ka sheego inuu qiibo la yimaado inuu wax ka sheego arrinka waa awood ilaahi inuu caabiyo xakameeyo laakiin xoolahooda waa iska daynaya xoolahan ilaahay dartii haddaa isaga daysay cirdigiisana dar ilaahay isaga daa hadday hawshu dhabkaa tahay haddaad zinada dar ilaahay isaga daysay carabkaagana dar ilaahay u ilaali haddaad khamrada iyo balwadda iyo qaadka dar ilaahay isaga daysay wax kastoo xun dar alle isaga daayo carabkaaga dhowro ilaasho markaasuu wuxuu leeyahay ibnuqayim xataa tara rajula yushaaru ilayhi biddiini wazuhdi walcibaadati waxaad arkaysaa rag badan oo dadku isu sheeg sheegaan hebel somidaan arag haa waa nin ahludiin ah hebel somidaan arag waa nin zaahidoo adduunyada ka zaahiday hebel somidaan arag waa nin cibaadaysto cibaadada ku fiican dadku waa isu sheeg sheegaan laakiin ninka noocaasa markaad intay ismudataan oo wada fadhiisataan oo wada sheekaysataan wuxuu ku leeyahay waxaa ka soo baxaya waxaan lama hadin waxaan fiicnayn ayaa ka soo baxaysa wahuwa yatakalamu bilkalimaati min sakhati illaahi laa yulqii laha baala care ilaahay wuxuu gurubsanahaya mar allaala marka la soo fariisatay hebel baasaan yidhi heblaayaa saan tiri hebel baasaan sameeyey hebl warmayi ninkii zaahidka ahyo tukanaya salaatuleylkaoo soomayo qur-aanka akhrisanayo masaajka ku jiray dadka noocaasoo kaleeta ah ma aha dadku nebigu sheego muslimiinta fiicana sal alla alayh wasalam iska ilaali sida awgeed baa nebigeennu wuxuu sheegay laaclamanna aqwaama min ummatii ya'tuuna yowma alqiyaamati bixasanaatin ka amhaali jibaali tihaamata biida waxaan ogahay qolooyin ummadahayga ka mid oo maalinka qiyaamo la imaan doona xasanaad tiradii ka batay iyo ajar oo buuraha maka laal eg oo wada nuurayo iftiimaya fayajcaluha allaahu habaa'an manhuura ilaahay buu wuxuu ka dhigayaa camalkoodii noocaas ahaa wax inta la bitiyey la burburiyey oo buda laga dhigay haddana la daadiyo dabayshu ay qaadatay saxaabi thowbaan la yidhahdaa xadiidka aad uga naxay markaasuu nebi allow dadka noocaasoo qiyaamada xasanaadkay la yimaadeen dabaylaha la raacinayo noo tilmaan saan isaga ilaalinno markaasaa nebigu wuxuu yidhi hum min ikhwaanikum wa min jildatikum waa walaalihiin midabkiinay leeyihiin waya'khuduuna min alleyli kamaa ta'khuduun habeenkii salaatuleylka saa u tukataan bay u tukadaan oo nimanka maxaa ka khaldan hadday xasanaadkiina la yimaadeen habeenkiina salaatuleyl tukanayaan walaakinahum qowmun idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha meesha laga raacay waxaa weeye ilaahay waddo lagu caasinaya hadday fursad yar ka helaan ma eexiyaan horay ilaahay ka caasinayaan dadka iska fiirinayaan sidaa awgeed weligaa dadka waxaa ka sheegin ha ku xadgudbin muslim dhaba haddaa rabta inaad noqotid man salima almuslimuuna min lisaanihi haddaad iska weyday in carabkaaga laga badbaado xadiidkaa nebiga ma soo gelaysa dib isugu noqo haddaad iska weyday gacantaada in laga badbaado oo aad dadka ku xadaysid oo xoolahooda ku dhacaysid oo aad ku dharbaaxaysid oo aad ku dilaysid oo aad ku dulminaysid oo aad xabad ugu ridaysid oo abambaano ugu qarxinaysid waxaad ogaataa inaadan soo gelaynin man salima almuslimuuna min lisaani wayadihi hawshaas waa inuu qofka muslimka ahi iska ilaaliyo walidaalika ibnuqayim wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa buu yidhi dad badan wa kam taraa min rajulin mutawaricin can alfawaaxishi waaldulmi waxaad arkaysaa dad badan oo is-ilaalinaya waa xalaal mirad baan ku leeyahay dulmi ma rabo faaxisho ma rabo laakiin wuxuu leeyahay walisaanuhu yafri fii acraadi alaxyaai waalamwaat laa yubaali maa yaquul carabkiisu laakiin wuxuu saas gurubsanayaa wax uga sheegayaa dadka kuwii dhidhintay iyo kuwa noolba qof walba waxaad iska fiirisaa cidda aad la saaxiibaysid oo aad la fariisanaysid oo aad la shaah cabbaysid oo aad iswacwacaysaan oo calaaqada khaaska idinka dhaxayso inuu yahay qof ilaahay kuu dhoweynaya iyo inuu yahay qof markaad u timaadidba dembi uu kugu bilaabanayo dadka qaybaad waxaad odhanaysaa weligaa magaaladaasu kula jooga mar kastood aragti maslaxo adduunyaa kaala talin maayo mid aakhare iyo horumar adduunyana kaala taleen maayo laakiin mar allaala markaad u timaadid qolow wax ka sheegi war asaga ma malag dadka loo soo diraa ma acmaasha dadku waardiyeeyaa maxaa un dadka daba dhigay weligaa kuwa noocaasa la saaxiibi haddaad hadda saaxiib la tahayna gooh haddaadan wax u qaban karinoo ayaga aadan saxaynin iyaysan ku jiidan dad aadan waxba cuqdad u qabin baa laga yaaba cuqdad inay kuu geliyaan hebel baasaan saan ah oo heblaayaa ah oo urur hebel baa saan ah oo koox hebel baa ah maantao dhan waxbuu kaa buuxin meel lagaa soo galay ma taqaani cuqdad baa kaa buuxda qofkii wax lagaaga sheegay hadduu kaa hor yimaado waxaa laga yaabaa salaanta inaadan ka qaadin shaydaan baa ku helay balaayuu kaa buuxiyey wax uu walaalkaa kaa galabsaday ma leh imaamu shaafici baa laga sheegaan inuu intuu u yimid buu yidhi hebel baasaa ku lahaa suyidhi adiga waxaan ku weydiin ma inaad wax ii tartaad igu timirsa inaad dhib ii geysati suyidhi inaan wax kuu taraan kuu yimid hebel baaba ku caayahan ku ku xamanayay waxba imaadan tarinbu waayo ninka aad sheegaysid buu yidhi markaad ii imaanaysa qalbigaygu waa u fiyooba waxba umaana qabin laakiin haddaad waxaa rabtaa buu yidhi inaad cuqdad ii gelisid ninkaa walaalka ah ee dhaafiye mar dambana hay u soo noqon wuu cayriyey alla maxaa maanta kuwa nairobi jooga in la cayriye mudan yaa idhaaf lagu yidhaahdo ilama hadli kartid kula saaxiibi maayo waa waa badan yihiin weliba hal iyo laba ma aha sida ogeed ka fiirso qofka kula saaxiibaya walmuhaajiru man hajara maa naha canhu hijrada waa ka soo hadallay hijratulquluub iyo hijratulajsaad inay tahay ayadana waa ka soo hadalla wax allaala wixii ilaahay kaa reebay ka hijroodo ka fogow can cabdilaahi bni camr bni caasin waxaa laga wariyay radia allahu canhu cabdilaahina waa saxaabi aabbihina waa saxaabi laba nin oo qaymo badan ayay ahaayeen radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bni camr bni caas qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam camr bni caas sanadkii toddobaadu hijriga ayuu soo islaama nin aad u qiimo badan uu ahay dagaalyahan ah markaasaa nebigu wuxuu u diray qolyo ree abtigiisoo dhib badnaa oo gaalo ahaa ayuu wuxuu yidhi orda duulaan bay soo qabanqaabinayaana ka hortagoo ku duula saxaabo badan buu dira saxaabadaas uu diray ammaan duula looga dhigay camar ibnu caas waxaa ku jira saxaabadaas abuubakar iyo cumar waa khulafa waa raggii ragga ugu horreeya saxaabada ah rag ka mid ah raggaasuu hogaaminaya mar dhow soo islaama meeshii haddii la tegey cumar baa wuxuu yidhi war waan soo gaajoonnaye caawa dab baan shidanayaa ciidankii gaalada baan la dul degan yahay camar ibni caas baa u diido wax daba ah ma shidan kartid buy war ma dab ii diidaysaa aan raba inaan wax ku karsado haah buy sababtaa ciidanka amaan duulaysa aniga weeye wax daba ah shidan kartidna lama arko waa ismaan dhaafeen camar ibnu caas iyo cumar ibnu khadaab cumar baa wuxuu u tegay abubakar yh ninkaa nagala hada cashadaydubu afaaraheeda faraha la soo galee wixii faraha ka qaa nebi moxamed markuu asagu mar dhow soo islaamay xilka inoogu dhiibay wixii lo inoogu dhiibay baa jiree eh, waxba daba ha nagu shidi waagii baa baryey waagii hadduu baryey habeenkii intii la hurday baa ninkii ammaanduulaha ee camar ibna caaskaan janaaba ku dhacda isagoon ka qubaysan biyana haysta aan qabaysan boodyaha meelahan inta biyo ku firfirdhiyey buu ciidamadii wuxuu yidhi istawa waa idin tujinahaya cumar baa iska laalaajay war ma adoo janaabo qabo aan qubaysan baadna tujinaysaa safka si u galbi istawu ciidankii war abubakarow ninkaa nagala hada wuxuu nebigu noogu dhiibay buu qabaay faraha ka qaadbi weerarkii baa nimankii lagu qaada nimankii gaaladaha markii la weeraray isla markiiba waa laga caalsarreeyo waa laga adkaada way carareen ammaan duulahan camar ibnu caas wuxuu yidhi yaan la cayrsana ha laga haro war ma gaalo noo jabtaad leedaha halaga haro haa war abubakarow nagala hadal wuxuu nebigu noogu dhiibay buu faraha ka qaadbi ballan ilaahay waxaa igu abiyay markaa nebiga u tagno waxa ugu horreya aan qabtay in noqoto nebiga inaan kuu diray buu kugu dacweeyeyb waa la noqday madiina lagu noqday camr ibna caas marka waxaa laga gudbiyey waa la dacweeyey maxaad nimanka u tujisaybi adoo janaabo qaba nebi maxamed oo qabow daran baa dhacayayb ilaahina wuxuu sheegay subxaana wa tacaala naftiina hadilinina waxaan ka baqaybi haddaan qubaysta naftu iga baxdo maxaad u diidda nimanka in la cayrsado ciidankaa igu yaraayo waxaan ka baqay dhabarjabin mar haddaan nimankii wax kala haray dhaawacay dhimashana u geystaa iyagana ay baqdeen adna aan kaa fogahay cidlana aan joogo kaartad waxay ahayd buu yidhi milateri iyo ciidan bay ahayd bu dhabarjabin baan ka baqay nimanka ubucda inaan u galo maxaa dabshiidka ugu diiday inay dab wax karsaan hameenkii waxaan ugu diiday buu yidhi ree abtigay baan aqaano waa niman khubaro aho dagaalka khubaro ku ana ciidankaygu waa yaraa hameenkii koox walba dab hadday shidato korkaasaana laga tirinaya halkii dhariba imasanin baa kusoo aadi karta waana la tirinayaa buu yidhi tiradaydu intay taha la ogaanayaabi marka in la isoo weeraro iyo in la isa kay marka labada way sahlanaan laakiin waxaan rabay buu yidhi inay ogaadaan caawi ciidanka nebi maxamed meesha inay joogaan inayna ku fakaraan inaan xabadono ka maqnayno rucbi ilahay ku ridaan rabay buu yidhi ayana kaarta dagaal bay ahayd bu nebigu waa ku dhoolcadday waa fasaxantahay bu waa fasax hal xabana laguma qabsan saddexdii marka nin dagaalyahan ilaa waagii dambe uu yidhi waxaan ku qancay buu yidhi qaabka la ii iyo ragga la ii dhibaya markaan arkay cid iga fiican oo nebigu iga jecel yahayba inaysan jirin bu raggan lambarwan saxaabada inaan anugu hayba isu haystaabuu markaasaan waxaan isirigi kollay waaba tahae maad iska weydiisi oo tiraahda nebi maxamedow yaa ragga ugu fadli badan waan ku dhaqaaqay nebi allow yaad u jeceshaa dadka ugu fadli badan markaasuu yidhi caaisha kuma weydiinbi dumarka xagga dhig ragga ka warran suuya abubakar yaa ku xiga cumar yaa ku xiga cumaan yaa ku rag badan buu tiriyey bi weli ma soo gelin bi meesha waa maqana markaasaan waxaan nadaamoodo waxaan idhi ilaah maxaa kuu watay waayo hadda waxaan ogaaday buu yidhi rag badan inay iga fiican yihiin laakiin waaga hore waxaan ku qanacsanaabiimeel dabaqada ugu sarraysa inaan ugu ahay balla marwan aan ahaybi marka waa ogaaday waa joojiyeybi marka hawsha iyada ah qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam almuslimu qofka muslimkaahi man ruux weeye salima ay ka badbaadeen almuslimuuna muslimiintu ereygaa ugu fiirso aad u fiirso waa muslimiin hadday yihiin fardi hadday yihiin jamaaco hadday yihiin kooxo weligaa dadka ha ku xadgudbi aad waxaa maanta u sahlan jamaacaadka muslimiintu inay isku xadgudbaan hadda ka horre waa baraaruji way fududtahay ninku tiimkiisa markuu la joogo waxau ka soo qaadayaa qaybo badan oo ka mida ah bulshada macsuum inay yihiin lama taaban karo laakiin ururada kale markay noqoto wuu caayayaa waxbay ka sheegayaan way xamanayaan waa lagu shaha waa laisku isku qosqoslahayaa waxba laga waxaan jirin baa laga soo qaadaya arrinkaasoo dhanayo sax ma ah dad waxaa jira inta badan taqsigoo kaleeta ah taqsigu waa maxay hadduu kuu yimaado jirkaaga meel caafimaad qabta ma fuulahayo meesha boogtale iyo dhaawaca iyo malaxda iyo meelahaasu raadin qof maanto dhan dadka ceebahooda baaraya urur hebel iyo koox hebel iyo qabiil hebel iyo qof hebel iyo wax un maantao dhan raadinayay qoran maayo waxaasay ku fiican yihiin waxaasay qabteen waa bashar bani aadama waa ku mahadsa marra ka maqli maysi laakiin wuxuu u taagan yahay haryo hameenba daqsigaas boogaha fuulahaya kale wayaano inuu un raadiyo dadka xumahooda ilahay baa asagana ceybtiisa bannaanka keenaya man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi walmuhaajiru qofka muhaajirkaah man ruuxii weeye hajara ka hijrooday maa shaygeenna ha uu ka reebay allaahu alle canhu xaggiisa alxadiidu athaani walcishruun xadiidka labaatan iyo labaad can cabdilaahi bni cumar bni alkhaaab radia allahu tacaala canhuma can innebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam nebigu inuu yidhi almuslimu qofka muslimkaahi akhulmuslimi qofka kaloo muslimkaa walaalkii weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu cadowna uma dhiibo man ruuxii kaana ahaaday fii xaajati akhiihi walaalkii dantiisa mid ku sugan kaana allaahu ilaahay baa wuxuu ahaanayaa fii xaajatihi dantiisa mid ku suganoo u gudaya waman ruuxii farraja fayda can muslimin qof muslim ah kurbatan kurbo qofkii ka fayda faraja wuu ka faydaa allaahu alle canhu ruuxa xaggiisa bihaa kurbadii aad ka fayday sababkeeda kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaamati maalinka qiyaama kurbooyinkeeda ka mid ah waman ruuxii satara astura calaa muslimin qof muslima satara waxaa hu ruuxaas allaahu alla yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda rawaahu wa muslim xadiidkani wuxuu ina tusinayaa muslimku meel kasta uu joogo asagaa walaalkaaya almuslimu akhulmuslim ibnuqayim baa wuxuu leeyahay waman caamala khalqahu bisifatin caamalahu llaahu bitilka sifati bicayniha fi ddunyaa waalaakhirati qofkii makhluuqa alle tilmaan kula dhaqma tilmaantii laftirkeedii baa ilaahay adduunya aakhraba kula dhaqmaya waa inta xadiiska ka muuqata haddaadan walaalkaa dulmin adiga wax lagaa nusqaamin maayo haddaadan walaalkaa dhiibin adiga balaayo laguu dhiibi maayo haddii aad walaalkaa u kaalmaysid adduunya aakhraba waa laguu kaalmayn sidii aad kula dhaqmatay addoommada alle baa alla kugula dhaqmaya haddaad walaalkaa u ceebqarisid adigana allah kuu ceebqarinaya haddaad waxa weeye kurbo ka faydid ilaahay baa dunya aakharaba kaa faydayey sidaa awgeed baa waxay culimmadu yidhahdaan kamaa tadiinu tudaan sidaad u dhaqantaa lagula dhaqmi sidaad ilaahiya khalqigiisa u tahaa alla kuu noqonaya subxaana wa tacaala xadiidku marka wuxuu ina barayaa muslim inuusan qof muslima dulmin uma bannaana dulmi sidiisuu u xun yahayba cidduu doonay ha ka yimaado qofku doonay ha ka soo fulo dulmi waa dulmi ma bannaana sidaa awgeed baa bukhaari wuxuu wariyay min xadiidi abi hurayra inuu ilaahi yidhi ilaahiga khalqigaan abuurtaa wuxuu leeyahay alaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex qolo oo dadka ka mid ah maalinkay qayaame anaa si toosoo ah ula dooday dadkao dhan buu ilahay wax weydiin laakiin saddex qolo oo dadka ka mid ah buu maalinka qiyaame si gooni ah ilaahay u maxkamadaynaya subxaana wa tacaala saddexduba dulmi bay sameeyeen maxaa ka mid ah rajulun actaa bii uma qadara nin aniga dartay wax u bixiyey ballan iyo waxbuu u bixiyey markaasuu ballankii ka baxa qof buu ilaahay dartii u magangeliyey ilaahay dartii wax u siiyey ilaahay dartii wax wixiibuu ka baxa marka waa dulmi ilaahay baa qiyaamada kula koraya maxkamad adiya asagoon la idiin dhaxayn baa ilaahay kula murmaya anaa khasmuhum buu yidhi warajulun baaca xuran fa akala amanahu qof xora qofkii cid kaloo gaalaa inta ka gatay lacag ka qaatay maanta way badan taha waa laisdacweeyaa qof aan waxba galafsan iska masaakiin ah baa laga yaabaa inta lagu yidhaahdo dad soo jaajuus inaad inta iibsatid shilimaad aad ku qaadatid ilaahay baa qiyaamada si khaasa ah adiga kuula dooday maxkamadna kuu saaraya qofka saddexaad oo nebigeenu sheegay sala allahu calayhi wasalama wa rajulun ista'jara ajiira waa nin qof kiraystay qof baa u shaqaynayey ii shaqey buu ku yidhi fastawfaa minhu xuquuqdiisii buu ka dhammaystay oo dhididkiisi iyo dhacaankiisii markuu kugu shaqeeyo shaqadii kuu qabtay ayaad waxaa tiri waxba kusiin ma idhaaf waad meermeerise waad u diiday dadka qaarkood baa laga yaabaa inay xiraanba dadka noocaasoo saddexdaa waa daalimiin ilahay baa maxkamad la koraya sidaa awgeed weligaa walaalka ha dulmin laa yadlimuhu walaa yuslimuhu cid dhibaato u geynaysa oo ku xadgudbaysana uma dhiibo man kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatih walaalkii qofkii u kaalmeeya camal adduunya ugu kaalmaysayaa mid aakhara garab ku siisaya ilaahay baa kuu kaalmaynaya sidaa ogeed baa ibnu teymiya wuxuu odhan jiray ibnuqayim baa ka warramaya wuxuu aad u jeclaa dadka duruuftooda iyo baahidooda inuu gudoo ka shaqeeyo wuxuuna odhan jiray waxaan arrinkan u samaynayaa inuu ilaahay i kaalmeeyaan raba labadaa ruuxna ma sinna adiguna adaa u kaalmaynaya qofkan bani aadamka adigana allah kuu kaalmaynaya qof ilaahay u kaalmaynayo iyo qof bani aadam u kaalmaynaya ma sinna sidaa awgeed bay culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan kun kalmaari sida roobkoo kala noqo roobku afar waxyaalood buu leeyahay hadduu soo socdoo roobka la arko waa ku farxaanoo dadku waa ku bishaaraystaan qof aragtidiisu abshir ay tahay oo bulshadu ay jecel yihiin horta noqo kow waxaa labaadoo roobka lagu sheegaa ee lagu yaqaanaa haddii uu da-ana ummadda waa anfaca biyuu dhigaa waa laga dhaansadaa waa laga cabbaa nabaad iyo beere iyo barwaaqu soo saaraa saxansaxa iyo udgoon buu leeyahay iyo qurux roobku hadduu soo da da'na waa khayr haddaad meel timaadid adiguna ummadda iyo bulshadaa ruux anfaca noqee ruux ummadda dhibku ahaa noqoni waxaa roobka lagu yaqaanaa hadduu roobku kaco ahar iyo raad wanaagsan buu ka tagaa naq iyo rays iyo biyodhig iyo barwaaqo iyo xoolo dhergay iyo barwaaqu ka taga raad muuqdo wanaagsan buu ka tagaa aduguna waarimaysida war ha kaa haro intaad adduunyada joogtid camal ummaddaas way u baxsatay wax wanaagsan uga tag u kaalme u gargaar wax u qabo caawi madluumka laga gardaran yahay difaac midka daalimkaa qabo midka baahan caawi kuwa isbitaalada ku jira ka saar kuwa xabsiyada ku jira u dacwooda soo saaro dulmiga lagu haysto haddii aad tagtidna waa inaad ummaddaa raad wanaagsan uga tagti ayib waxaa roobka lagu yaqaanaa hadduu maqan yahay oo roob la-aani jirto dadku waa u hiloobaan masaajiddaa laga soo baxayaa waa la roob doonayaa ilaahu keen baa la odhanhayaa markuu soo daana waa le hoobo hoosta waa abaar allow roone roobkeen baa la odhanhaya waa la rabaa ruux marka hadduu ummadda ka maqan yahay ummaddu ay u maman tahay oo rabto oo u hamuuman tahay noqo sidee ku noqon kartaa marka sifaadkan ha lagaa helo dadka ha dulmin cadowga ha u dhiibin u kaalmeeyo garab u noqo nebigeennu wuxuu sheegay sala alla aleh wasalam dadka dadka ugu nacfiga badan baa ilaahay ugu jecelyihi wuxuu nebigeennu sheegay inaan walaalkii muslima raaco fii xaajatin lahu dan uu leeyahan aan u raaco inaan la soo qabto iyo masaajidkayga madiino inaan hal bila ku ictikaafsanaadoo ku nagaado waxaan jeclahay buu nebigu inaan qof walaalkayda muslima inta raaco dantiisa la soo qabto sabab masaajidka aad ku nagidahay iyo qur-aankaad akhrisanaysid iyo ictikaafkan waa cibaado fadli badan laakiin aday kugu koobanta laakiin walaalkaa markaad raacdid suuqa alaab kala soo gadid wax ku culusaa la fudaysid wuxuusan qabsan karin la soo qabatid camalkaagii adiga intuu kaa gudbay xataa bulshada gaarayaay qof camalkiisu bulshada gaaray baad noqotay camalka mutacadiga aho ummaddu u gudbeeyaya camalka adiga kugu koobanna isku fadli ma aha ruux waxtar a ah meel kasta u taga sida roobkii noqo balaayo ummadda culays ku ah ha noqoni ayib waman faraja can muslimin kurbatan faraja allaahu kurbatahu canhu biha kurbata min kurabi yowm alqiyaama qof walaalka ayaad kurba ka fayday dayn baad ku waad ka cafiday ama waa lagu lahayo waad ka gudday wuu murugaysnaayo murugadii baad ka fayday dhibaato haysatay baad kala qayb qaadatay dhibaatooyinkii mashaakilka maalinka qiyaamo jira ilaahay baa adigana kaa fududaynaya qofkii qof muslima astura asturkaasuu talow muxuu noqon karaa waman satara calaa muslimin satarahu llaahu yowma alqiyaama qofkii qof muslima astura ilaahay baa isagana qiyaamada asturaya asturiddaasu waxay noqon kartaa qof qaawan oo aradan inaad arrad bixisid oo dharsiisid ilaahay baa adigana qiyaamada ku asturaya wuxuu noqon karaa qof aada ceeb iyo xumo ku og tahay ceebtiisiina aad u qarisay ilaahay baa adigana ceebahaaga asturaya macnaheedu maaha inaad ceebtiisa qarisid inaad ka aamusaysid la hadal asaga waad khaldan tahay ku dheh waddada saxdaa u sheeg xumahana ka waane laakiin ha la wadaagin bulshada kale u ceeb qari imtixaankiina haysta innaga waxaa ka mid ah wax yar oo qofka ceeba haddii lagu arko waxaaba laga yaabaaba meelo halisa in la soo dhigaba ummaddiina hadda waxay ku waalatay youtube iyo facebook iyo balaa lagu waasha meel walba qofka ceebihiisa la soo dhigayaa waa la nashrinayaa waxaad ogaataa dadka ceebihiisa haddaad baarbaartid ilaahay baa ceebahaga bannaanka keenaya haddaad asturtidna ilaahay baa ku asturaya ka warran qofkii xumaataad ku aragta waad waaniso waad u caqli celiso waxaad ku tira hawshan ha u noqon cidna kuu sheegi maayo laakiin wuu reebtoomi waayayo meeshii iyo meel ka daran buu ka sii miis mar hadduu waanadii qaadan waayay uu ceebqarintii aad u ceebqarisayna uu kula fahmi waayey dhinacii iyo awooddii markaa wax ka qaban karta inaad la wadaagto oo tidhahdo qofkaasu xumahaasuu samaynayaa bulshada iyo beledkana dhibkaasuu ku hayaaya ha laga qabto ceebtiisii ood bannaanka keentayna ma aha asagii ood fadeexaysayna ma ahane dhib ka weyn oo uu samayn lahaabaa asagana laga badbaadinaya ummaddana laga badbaadinaya almuslimu qofka muslimkaahi akhulmuslimi qofka kaloo muslimkaa walaalkii weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo nasabkiisa midna ma dulmiyo qalbiga kama dulmiyo carabkana kama dulmiyo walaa yuslimuhu cadow uma dhiibo man ruuxii kaana ahaday fii xaajati akhiihi walaalkii dantiisa mid ka shaqaynaya kaana allaahu ilaahay baa wuxuu ahaanayaa fii xaajatihi dantiisa mid u gudo u fududeeya waman ruuxii faraja fayda can muslimin qof muslima kurbatan kurbo faraja allaahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa bihaa kurbadii uu qofka ka fayday darteed kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaamati maalinka qiyaama kurbooyinkooda iyo mashaakilkeeda ka mid a ah. waman ruuxii satara asturoo qariya calaa muslimin qof muslima dushiisa satara waxa uu ceeb qariya hu asaga allaahu alle yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda rawaahu albukhaari wa muslim alxadiidu ahaaliu walcishruun xadiidka labaatan iyo saddexaad can ilbaraa ibni caazib waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna faray annebiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama bisabcin toddoba waxyaalood wa nahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddoba waxyaalood amaranaa nebigu wuxuuna faray biciyaadati almariidi qofka xanuunsan soo siyaariddiisa iyo soo booqashadiisa ayuu nebiguna faray maxaa laga faa'iidayaa wuxuu nebigeennu sheegay xadiid kale man caada mariidan aw saara akhan lahu fillaah qof xanuunsan qofkii soo booqda ama walaal ilaahi dartii u soo siyaarta kaleeto naadaahu munaadin waa loo dhawaaqaya mid dhawaaqaa u dhawaaqaya walow yuusan maqlin hadduu doono waxaa lagu odhanayaa andibta wa taaba mamshaaka waad wanaagsanaatay socodkaaguna waa socod sharaf leh wa tabawa'ta min aljannati manzilaa jannadana boosaad gashayd baad ka diyaarsata waa lagu dhawaaqayaa marka waxba ma laazim aha inaad dhawaaqaas maqashid bal waxaa nebigeenna ka sugan sala allahu aleyh wasalama xadiid culammada qayb ka midun ay yihahdeen waa mawquuf qaybna ay yihahdeen waa marfuuc laakiin culamo badan ay marayaan inuu marfuuc yahay nebigana ka sugan yahay man ataa akhaahu lmuslima caa'ida qofkii walaalkii muslima u yimaada asagoo soo booqanaya qof xanuunsan baad soo booqatay ama hadduu doona wuu caafimaad qabaa mashaa fii khiraafati ljannati xataa yajlisa intaa uu sii socdo laamihii jannada ayuu guranayaa oo laamo janna waxaa laga yaabaa intaasoo jeer inaad qof soo booqatay weligaana janno maadan gurane waxaan la sheegayaa waa maxay laamo janna ilaahay kuu diyaarinayo oo aad guran doontid hadhow fa idaa jalasa kamarathu raxma walaalkiisii uu soo booqday markuu u yimaado ilaahay naxariistiisaa daboolaysaoo hareereynaysa laanta janaamihii jannadana waa kuu diyaar naxariistii ilaahayna waa ku hareerayso waa ku dabooshay fa idaa kaana qudwatan sallaa calayhi sabcuuna alfa malak wakhtiga aad wax soo booqatay hadday tahay subax toddobaatan kun oo malag ayaa kuu ducaynaysaoo ilaahay kuu baryaysa xataa yumsiya ilaa uu ka galabaysto ka warran saaka haddaad gelinka hore qof soo booqatay oo toddobaatan kun oo malag ee adiga ducadaada ku mashquulsan tahay intaas ilaah u dambi dhaaf ilaah u naxariiso ilaa casarkii laga gaarana ay ducadaa ku wadayso haddii casarkii aad soo bookhatay qof walaalkaayana ilaa biri subax laga gaaro toddobaatan kun oo malag baa kuu ducaynaysa hawshaasi waa inaan la dhayarsan oo la fududaysan dadka walaalaha iyo masaajka kula tukan jiray oo shala caafimaadka qabay oo aad masaajka saaxiibka ku ahaydeen qaybo badan baa laga yaabaa inay sariirta ku urureen qaybo badan baa laga yaabaa in la imtixaamay ilahina ay kaaga dhow yihiinoo dembigoodiiba laga dhaqayba caafimaadkaaga ha ku kadsoomina u tag oo soo booqo soo siyaaro amaranaa biciyaadati lmariid nebigeennu intuu lugeeyo buu xataa reemiyiga soo booqan jira sala allahu caleyhi wasalam dadka xanuusan soo booqashadooda ayuuna farayaa aynagii caafimaadka qabnay soo booqashada faa'iidadaasa inoogu jirta kii xanuunsanaana markuu arka dad walaalihiisoo soo booqanaya waa qalbi samaanaya laakiin markuu ku arko markaad caafimaadka qabtayna adoo saaxiib la ahaa intaasoo aad xanuunsanaydna uusan adan marra soo booqan waxaa weeye qalbigiisu kuu fiicnaan maayo asagana soo booqashadaasu waxbay u tarin bal waxaa laga yaabaa inaad caawiso wax u geysid waxaad dhici karta inaad dhakhtar tahay waad soo booqatay waxbaad u kordhinaysaa aqoon-yahan baad tahay waxaa laga yaabaa inuu kaban yahay waa jaban yahay waana kaban yahay sida loo booraysa iyo sida loo gebagabaysta ma yaqaan aadaabta iyo anshaxi baad baraysa wuu kaa faa'iidi soo booqa dadka xanuunsan wuxuu labaadoo nebiguna faray watibaaci lijanaasati janaasada raaciddeeda qofku inuu janaasada raaco ajar buu ka helaya waana kusoo waana qaadanaya inay halkaasu dhantaho u dambaynayso kii meydka ahaana waxbay u taraysaayo waxbaad ka aasaysaayoo ka soo duugaysaa saddexaad nebigu wuxuuna faray wa tashmiiti alcaatisi kii hindhisay u ducayntiisa hindhisada markuu hindhisayo loo ducaynaya shuruud bay leedahay kow waa inuu ilaahay maadiyo hadduu inta hindhisa alxamdulilah yidhaahdo markaasaad u ducaynaysa alla yarxamuka laakiin toban jeer hadduu inta hindhiso uusan ju oran adna ju oran maysi taasi waa qodob horta waa inuu alxamdulilah yidhaahdo qodobka labaad qofka kugu ag hindhisay xataa alxamdulilaahi hadduu yidhaahdo waa inuu muslim yahay hadduu gaal inta kugu ag hindhisay yidhahdo alxamdulilaah yarxamuka laa maysa allaha kusoo hanuuniyaad leedahay waa qodob labaad oo qofku waa inuusan gaal ahayn ee muslim yahay qodobka saddexaad hindhisadii waa inaysan saddex iyo ka badan noqon hadday saddex jeer dhaafto wuu hindhisay alxamdulilaah haddana wuu hindhisay alxamdulila adna mar walba yarxamukallah la daba taagnay afar hadday gaarto allah ku caafiya leeda hargab baa ku hayaysan boore waa u ducaynaysaa oo waxaa isweydiin mudan yarxamukallahna waa duco allaha ku caafiyena waa duco maxaad yarxamukallah uga tagto allah ku caafiye u aaday mid walba wax ku munaasabaa jira hindhisadana yarxamuka allah ku munaasab ah xanuunkan allah ku caafiyaa ku munaasaba ayib waxaa ka mid ah oo culummada qayb ka midu ka hadleen imaamkiioo khudbaynayo khudbadii socotaa midu kaaga hindhisa markaasuu weliba alxamdu lilaahi yidhi yarxamukallah haddaad ku tihaahdid khudbadaadii baa halis gelaysaa culamada qayb ka midu qabaan is ilaali marka intii khudbadaada murangeli lahaa waxaa ka mid ah qofku markuu musqusha ku jiro oo kaleeta iyo hadduu inta hindhiso alxamdulilah uu yidhaahdo mid kaloo musquul ku jirana uu maqlahayo yarxamukallah asna musqusha ma ka dhex odhan karaa waa masle culamadu isku khilaafsan yihi waxaa la mid a qofka salaadda ku jira isagoo salaadda ku jiro qofku hadduu hindhiso waxaa sunno u bannaan inuu yidhahdo alxamdu lilah ku jirtaa sababtu waxaa weeye alxamdu waa digrigii iyo salaaddii aad imaanaysa qayb ka mid ah. soo walba samica allahu liman xamida alxamdu lilahi rabbil calamin dhexdeeda kumaadan hayn haddaad hindhisa alamdulila bar waa la dhawaaqi karta alxamdulilah dadka dhexdooda ka odhan karta inaad la dhawaaqdo waa kuu bannaanta laakiin kii feertaada ku tukanayo salaada ku jira yarxamukalla hadduu ku yihahdo kula khidaabo asagay ka buraysaa sababtoo qof qof la hadlayuu noqda marka xaaladaha noocaasu culummadu ay ka soo reebaan way jiraan ma xasuusin kara hadduu iloobo wuu hindhisay ju'na muusan odhan ma xasuusin karaa ma odhan karta alxamdulilah dhesaan yarxamukalla kuu idhaahdo culummadu waa isku khilaafeen qayb ka mid waxay lehen ju loo oran maayo nebigeena soo martay sal alla alay wasalam laba wiil baa ku ag hindhisay mid baa alxamdulilah yidhi nebigu yarxamukallaa midkii kaleeta wuu hindhisay waxba looma ducayn hooyadiisoo socotaa timid heblo wiilkeedana waa u ducays kaygana umaadan ducaynin kanuu ilaahay buu ku mahdiyo sidaasaan ugu ducayay lakiin kaagu waa iska aamusa anna waa ka aamusay buu nebigu sal alla wasalam ayib wa tashmiit alcaatisi ilaahay amarkiisi waa wax yar jirkaa u baahan oo naftaa u baahan oo dhibaato ima hadda waad aragteen oo isku caburinahayaan naftii isu keenahayaan markuu xataa hindhiso uu ku raaligelin soori ku odhanaya waa ku dhiban yihiin laakiin muslimiinta maxaa leeyahay alxamdu lilah is-ilaal iyo mara iyo wax isaaro dadee duuf iyo dad kaaga soo fakan laakiin alxamdu lilah caafimaad baa laga hela haddaad isku celisidna xanuun baad ka qaadi wa ijaabati daaci iyo qofkii kuu yeeray inaad aqbashid qof baa kuu yeeray wuu ku marti qaaday wuu ku casuumay aroos buu kugu yeeray aqbal waxaan u malaynayaa inaanan ka gaari karin waqtigii salaada la joogaa habeen dambaa halkaa kasii qaadanaya insha allah wallah aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin